gebi ka dheer guriguri ku dubay gacangacan subtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xog horeys idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku kudhiib markale habeen wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo talaada ay sii baxayso arbaco ayaa soo gelayso taarikhduna waxaay ku beegan tahay sagaal iyo tobanka bisha labaiyo tobanaad ee diseembar sannada labada kun iyo labaatanka qodobada caawa barnaamijka xog waraysi aad ku maqli doontaanna waxaa ka ah ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka oo maanta la wareegay deegaano dhaca koonfurta gobolka mudug iyadoo ay go deegaanka caad ee gobolkaas haddaba waxaan eegi doonaa waxaa howlgalkan uu kaga duwan yahay howlgalladii hore wuxuu kaga duwan yahay howlgalkan dee howlgal maahan ku socdo maaragtay orod iyo iyo fudays ku socdo waa howlgal gurmadkiisa iyo weerarkiisa iyo wax walba ay u dhammaystiran yihiin weeye waxaa sidoo kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doontaan dagaal beeleed khasaare dhaliyey ayaa waxa uu ka dhacay deegaano hoos yimaada degmada caabudwaaq iyadoo xiisadii ka dhalatay dagaal beeleedkaasina ay weli ka taagan tahay deegaanadaas caabudwaaq hoos yimaada waxaa sidoo kale barnaamijka ku dhegaysan doontaan ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo sheegay in al-shabaab ay ku xidideysteen soomaaliya nabadda geeska afrika oo dhanna ay caqabad ku yihiin qodobadaasi qodobadii kale nugu soo korno intaa barnaamijkeena ku guda jirna ayaad maqli doontaan saaxiibayaal xubintii kalamaan ee sidoo kale qayb kaha ah barnaamijkeena waxaa sidoo kale barnaamijka ku dhegaysan doontaan barnaamijka dhacdooyinka sanadka sii dhammaanaya qaybtiisa koowaad gabagabadana waxaad ku maqli doontaan cabdiraxmaan cabdulla roble keyse ayaa farsamaynaya waxaan ahay siciid cabdiraxmaan cali waa markale kale iyo xog cudud xoog leh iyo ciirsi dawladnimo calan la harsadiyo cadli iyo garsoor caano nabadaa leh cadow loo jabiyo meedad ciidda waran cawadaran iyo hoob cudur iyo asaay ceyr iyo agoon cuuryaan gablama ay colaadaa leh caqli suuban iyo cilmi iyo aqoon caways dhallinyariyo tartan iyo ciyaar farxad iyo caruus caano nabadaa leh burbur baaba barakac kufsi iyo boob cataaw iyo darxumo ceeb iyo dagaag cagabarar iyo silac ciil colaadaa leh dugsi caafimaad iyo cashar iyo tacliin caano nabadaa leh cadaab aakhiriyo ciribxumo adduun hohay colaadaa leh ummad yahay cisi iyo sharaf caano nabadaa leh caano nabadaa leh wanaajiyo naxariis ilaah iyo barwaaqo leh soomaaliyaynaba gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira buux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran waa hagaag saaxiibayaal markale kulan wacana wanaagsan ayaad leenahay aynu ku bilaabanaya ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa waxa ay deegaano dhowra ka qabsadeen kooxda al-shabaab saacadii lasoo dhaafay deegaanadan ayaa dhaca koonfurta gobolka mudug waxaana ay ciidamadu hareereeyeen deegaanka caad oo koonfurta gobolkaas dhaca sidoo kale ciidamada ayaa si garba siman ah howlgalka u wado iyadoo ay deegaanada oo dhamina ah ay ciidamadu cagta marinayaan waxaana sidoo kale ay wadaan baaritaano la xiriira miinooyin inay kaga tageen goobihii ay ka baxeen kooxda al-shabaab waxaana howlgaladii ugu dambeeyey ee saacadihii lasoo dhaafay ay kula wareegeen ciidamadu deegaanada dhaca koonfurta gobolka mudug iyo hareereynta deegaanka caad ee gobolkaasi wax ka weydiinay jenaraal xasan maxamed abuukar oo xasan jaamici ku magac dheer kana mid ah ciidamada howlgalkan hogaaminaya shabeelow iyo adkaa ula soctiin ma aqaano mar maalmo horaa gacanta cadowga iyo khawaarijta laga bixiyey marka hadeer waxa weye waxaa la wada fulaalayaa waa magaalada caad iyo agaarkaas khawaarijta dee mar rabaa gacanteedaba laga bixiyay meesha la yihahdo sabelow ma garan waa gartay marka waxaan rajeynaa insha allahu in galmudug oo dhanba ay faroobi doonto maalmaha soo socda sidee wax u dhaceen marka maanta duqeymo ayaa la fuliyey sida nagu maqaalo ah halkee duqeymahaas ay ka dhaceen horta sideedaba maaragtay mesh meel kastoo cadowga lagu arko waa lagu duqeynaya amarkaas maaragtay waa soo baxay in maaragtay khawaarijta meelkastoo ay ay joogaan ama dhaqdhaqaaqooda lagu arkaa in lagu dumeeyo marka dhowr meelood ayaa hadda wax lagu gaarsiiyey oo gaadiidkooda isaga gooshahayay wax lagu gaarsiiyey waxaan rajeynaynaa hadduu ilaahay idmana in maaragta ciidamadaas huwanka oo kala nooc oo deegaanka iyo galmudug iyo military iyo xooga dalka soomaaliyeed intaba isugu jira hmm. eh, ayna ayna cawalaalaha kor ka caawinayaan hmm. ay insha allahu mardow galmudug oo dhan ay ka horay doonaan oo ay gacantooda waa gartay ma ogolaan doonaba wax dhaqdhaqaaqa oo isku gurmad iyo dhaqdhaqaaqa inay sameeyaan hmm. ma loo ogolaan doono insha allah waayahay howlgalkan muxuu kaga duwan yahay howlgaladii hore al-shabaab lagu qaaday wuxuu kaga duwan yahay howlgalkan dee howlgal maahan ku socdo maaragtay orod iyo eh, eh, iyo fudays midna ku socdo maahan waa howlgal gurmadkiisa iyo weerarkiisa iyo iyo mataqaanaa iyo wax walba ay u dhamaystiran yihiin weeye waa howlgal ciidamadii loogu talagalay oo oo istaraatiijiyeysan oo nidaamsan ku socda weeye waa howlgal ay ka sinan yihiin dadka deegaanka bulshada deegaanka iyo ciidamada dawladda intuba ay ka sinan yihiin wey oo aan loo kala maqnayn saacadihii lasoo dhaafa marka howlgallada aada qaadeen maxaa khasaara kooxda ku gaarsiiseen deegaana maxaa ku qabateen eh, waad ogtahay howlgallada hadda lasoo qaaday oo deegaanka ilaa iyo sideetan kilomitr sagaashan kilomitr soo socday oo eh, maaragtay ilaa iyo xinladii iyo maala bacadweyne iyo camaare iyo shabeelowda iyo dhulkaasoo dhan iyo tuulooyin badan oo kale hoos yimaada gacanta lagu dhigay haba eh, yaraatay eena wax maaragtay istiraatiijiyad ka qaldan aysan jirin wax dibanoqod aysan jirin wada shaqaynta deegaanka iyo ciidamada iyo kulli iyo qabaa'ilada deegaankaas deganayna ay isku xiran yihiin si nidaam leh inuu ku socdo idinku waa ogtiin waan la socotaa inta howlgallada awadeen marka maxaa idinka soo gaaray khasaare ah wax khasaaraa nagama soo gaaray alxamdulilah ilaah mahadda iskale howlgalka waa howlgal la iska kaashanayo waa howlgal aan cadowga wax fursada lagu siinaynin marka wax khasaaraa oo hadda ka hor dhacay oo ciidamada soo gaaray ma jiraan waayahay eh, si guud eh, howlgalada xaggay kaga socdaan oo si gaar ah aad u kulaaleysaan waqtigan wallahi aag waa ballaaran yahay eh, aagga bari iyo waqooyi waa ogtihiin ciidamadu waa ka socdaan mm-hmm. dhinaca koonfureed iyo qoraxda xaggeedana iyadana maaragtay ciidamadu way kasoo socdaan marka waa howlgal aan haba yaraate ee jea gooniya aan lahaynoo afarta dhinacba ka socda wey caad halkay u jiraan ciidamadu caad waas waa la socotaaba inay hareereysan tahay waad la socotaa waa sidaad ula socota weye insha allahu dee maaragtay gacantoodana maba ku daahaysaba waaba maaragtay wax hadda gacantooda kasii baxaya waxba ma dhaaf inta howlgalka awadeen marka dad shacab ah ma ku aragteen goobii aad gaarteen dadka shacabka in badan maanta waa aaga dagaalka waa iska baneeyeen is marka qaar ku haray oo lagu adkaayana wuu jiraan ugu dambeyntii hadalkaaga maxaa kusoo gabagabeynaysaa waxaan rabi lahaa inaan baan u diro kooxdaas mawaariisa waxaan leeyahay waktigaasi waa dhamaaday iyadaasi waktigeedu waa dhamaaday ummadda soomaaliyeed intii aad u geysateen ama aad dhibaato u geysateen waa u geysateen waxa weye dalkaanna wuxuu diisanaya horumar iyo dowladnimo iyo mataqaanaa inuu asaajiisa wax la tago waxaan leenahay dadka muslimka waa dad dadka soomaaliya waa dad muslima boqol kiiba boqol hadii dee maaragtay gaalo iyo jihaad aada rabtaana weyn waa taqaana meelaha idinka jira meeshaan waxa weye mataqaana dad muslimaha degan oo ahlu ah waa lagan khalday markii hore haddii markii hore aada fahmi weyseen hadda waa dareemi kartaan in dadkiina ay u taageeryiin inay sakeen qabtaan oo aan waxba laydin reeban ee weli fursada aad haysataan waxa weeye isdiiba inta aan laga qaban isdiiba inta aan laga qaban meel kasta oo ciidamadu ay joogaana idinkoo maaragtay gurub gurub iyo kooxkooxa isuu diida oo ka oo ka xorooba dadkaa maskaxda ka haysta oo oo aan badnayn oo barakuturiska oo soomaalidiidkaa oo dowla oo dowladiidkaa oo ummadda inay lugaheeda isku taagto diisan oo hortaagan waxaana leenahay shacabkooda ka baxa oo ka xorooba oo soomaalinimadii magaca raaca kaasina wuxuu ahaa jenaraal xasan maxamed abuukar xasan jaamici oo kamid ah ciidamada saraakiisha hogaamineysa waa howlgalka ka socda koonfurta gobolka mudug saraakiisha hogaamineysa iyadoo maanta ay la wareegeen deegaano dhowra ah. sidoo kalena ciidamada xooga dalka ay hareereeyeen deegaanka caad ee gobolkaas ku sixyo goobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran agaag saaxiibyaal xog waraysi aad dhegeysanaysaan idaacadda kulmihi magaalada muqdishona waa u ka imaanayaa xiisad colaadeed oo udhexaysa laba maleeshiyabeeleed ayaa ka taagan magaalada caabud waaq ee gobolka mudug dib ayaanu ugu noqonaynaa saaxiibayaal markaanse haddii aynu eegno ra-isul wasaare xamse cabdi barre ayaa waxa uu sheegay in ay al-shabaab ay ku xidiidaysatay gudaha soomaaliya waxaana al-shabaab ay caqabad ku tahay sida uu hadalka u dhigay ra-isul wasaare xamse cabdi barre guud ahaan geeska afrika barwaaqada iyo nabadda ay haystaan waxaana uu sheegay in al-shabaab ay in muddo ah dalkan ay maamuleysay sidoo kalena in laga saaro ay aada u adag tahay balse dowladda soomaaliya ay wada dadaaladii ugu dambeeyay kooxda ay kusoo afjari lahayd iyadoo ra-iisul wasaaruhu uu ka qeyb galayay shirka maxadka heritage ee ka dhacaya magaalada d jabuuti caasimada dalka jabuuti ayuu sidan yiri xilli uu daafurayay shirka waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha xukuumadda iyo shacabka reer jabuuti oo dhabarka u rita mar walba martigelinta madashan sanadlaha ah mudanayaal iyo marweyn walaalayaal mowduuca sanadkan oo ah kobcinta dhaqanka nabadda geeska waa mid soo jiidasho leh isla markaana taabanaya dareenka shucuubta ku nool mandiqadda gaar ahaan ummadda soomaaliyeed dhaqanka nabaddu waa baadi ka tasowday ummadda soomaaliyeed muddo dheerna ay raadinayeen nabadda naga tasowday waxay furo u tahay albaabada naga xiran ee horumarka amni midka dhaqaale midka bulsho iyo midka siyaasadeed intaba ummadda soomaaliyeed ee geeska ku nool midka jabuuti iyo jigjigo jooga midka gaalkacyo iyo goday jooga midka marka iyo muqdisho jooga kan gaarise iyo garowo jooga kan berbere iyo baydhabo jooga waxay ku kala nool yihiin xaalado iyo duruufo kala duwan waxayse ka midaysan yihiin in ay baahi u qabaan arinta aad maanta meeshan u fadhidaan annaga ka jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ahaan waxaa noo dheer walaalaheenna soomaaliyeed ee geeska ku nool in muddo soddon iyo laba sano ah aysan dowlad gacanta ku wada haysa ka jirin dalka iyo in argagixiso naxariis daran ay ku dagal jabisay islamarkaana ku ilmo dhashay soomaaliya daqiiqadan aan hortiina taagnahay waxaa dhici karta in askari soomaaliyeed dhimanayo ama dhaawacmayo asaga oo dagaal kula jira khawaarijta khatarta ku ah soomaaliya gobolka iyo guud ahaan caalamka wuxuu askarigaasi dhufayska ugu jiraa sidii uu waalidkiis carruurtiisa iyo ummadda soomaaliyeed u heli lahaayeen nabad iyo xasilooni waarta haddaba si aan dal iyo dibadba uga baadi goobno nabadda naga maqan waxaan ka dhignay tiir ka mid ah tiirasha dowladda soomaaliya iyo barnaamijka xukuumadda dan qaran soomaali heshiisah dunidana heshiis la'ah waxaan uga mahad celinayaa walaalihii mawduucan u gartay in madasha sannadkan lagu gorfeeyo waxaana rajaynayaa in doodaha iyo falanqaynta dhici doona maalmahan soo socda si weyn loogu gorfayn doono muhiimadda mawduucan leeyahay lagana soo saari doono tubcad oo lagu midaysan yahay laguna abuuri karo nabad u arta waxaan la soconnaa in muddo dheer gobolka ka aloosnaayeen aafooyinka aafooyin colaadeed kuwaas oo u dhexeeyey shucuubta ku nool dalalka geeskaso iyo soomaalida dhexdeeda ka hor dowladnimada casriga ah iyo kadibba colaadahaasi qaarkood waxay ku salaysnaayeen diin iyo dhaqan muran dhuleed mid dhaqaale iyo mid siyaasadeed dagaaladaasi waxay shucuubta gobolka ku nool dhaxal siiyeen dhibaatooyin waaweyn oo saameeyey nolosha iyo dhaqanka intaba waxaan bogaadinayaa xarunta heritage oo ah xarun cilmi baariseed oo wax ka qortaa dhaqaalaha siyaasadda amniga iyo dowlad wanaagga heritage waxay suurtogelisay in la helo madal ay ku kulmaan soomaalida dunida ku kala nool waxayna dhiseen buundo isku xirtaa qaranjoogta iyo qurbajoogta soomaaliyeed si ay isugu waraystaan isu waraystaan una mideeyaan aragtidooda ku aadan dadkooda iyo dalkooda waxaana rajaynayaa inay ku guulaystaan shaqada wanaagsan ay hayaan isla markaana ay laasimaan madax bannaanida iyo dhexdhexaadnimada waxaan u mahad celinayaa ganacsatada soomaaliyeed oo lafdhabar u ah safarka dowlad dhiska iyo horumarka dhaqaalaha waxaan si weyn sidoo kale ugu mahadcelinayaa walaalaheenna reer jabuuti dowladda iyo shacabka kaalintooda ku aadan qabsoomidda kulanka madashan kaasina wuxuu ahaa ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo ka qayb galay shirka macadka heritaje ay ku qabanayaan magaalada dhijabuuti ee caasimada dalka jibuuti markana ah, haddii aynu eegno dagaal u dhexeeya laba maleeshiya beeleed ayaa waxa uu ka dhacay deegaana hoos yimaada degmada xabudwaaq gobolka galgaduud halkaas oo khasaaro dhimasho iyo dhaawac ahba ay ka dhasheen laba ruux ayaa ku geeriyootay inta la xaqiijiyey saddex kalena way ku dhaawacmeen waxaana dagaalku uu salka ku hayaa muran ka dhashay dhul halkaasi ku yaala xiisad colaadeed oo u dhexaysa labada maleeshiya ayaa halkaasi ka taagan waxaana ciidamada ammaanku ay ku baxeen saacdii lasoo dhaafay si ay uga hortagaan in khasaaro kale halkaas uu ka dhasho maamulka degmada caabuduaq ee waqooyiga gobolka galgaduud ayaa waxa aan la xiriira la sameynay waxaana aan ku guul dareysanay inaan qadka taleefonka ku hadlno wararka ugu dambeeya ee xiisadan labada maleeshiya beeleed u dhexayso waxaa kasoo kordha waxaad ku dhegeysan doontaan wararkeena iyo barnaamijyadeena xiga gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godob godob dhashiyo talawada guracan waa hagaag saaxiib ayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka xog waraysa idaacadda kulmiye magaalada muqdishona wada kaga imaanaya markalena waxaad kusoo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aynu ka diyaarinay sanadka sii dhammaanaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dalka ka dhacay waxaana barnaamijka soo diyaariyey inuuna soo jeedinaya cabdinaasir maxamed maxamuud iyo axmed dirar nur kulanti wanaagsan dhegeystayaal idilkiin meel waliba oo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan qaybtii koowaad barnaamij gaar ah oo aan ku eegeyno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee dhacay sanadkan sii dhammaanaya ee barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaya cabdinaasir maxamed maxamuud iyo anigoo ah axmed dirir aynu ku bilownay kowdii januari ee sanadkaasi dhammaanaya ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa deegaanka ayaa dagaal kula wareegay deegaanka masagawa oo ka tirsan gobolka galgaduud taliyaha ururka labaad qaybta toddobylabaatanaad ee ciidamada xooga dalka soomaaliya ayaa xilligaasi sheegay inay sii baaxsan doonaan ururka al-shabaab si galmudug ay ah ugu saaraan saddexdii januari markii ugu horreysay magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool waxaa ku dagaalamay ciidamada deegaanka ee e c khaatuma iyo kuwa somalilan dagaal maalinkaasi dhacay waxaa ku dhintay in ka badan toban ruux oo dhinacyadii ku dagaalamay ah magaalada laascanood afartii januari dagaalamayaasha al-shabaab ayaa waxa ay magaalada maxaas ee gobolka hiiraan ay ku weerareen laba qarax oo xoogan qaraxa koowaad ayaa loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa waxa ay la beegsadeen bartamaha degmada maxaas iyadoona uu ka dhacay goob ay ku sugnaayeen ciidamada militariga soomaaliya iyo kuwa deegaanka agaarka guri uu deganaa xildhibaan maxamed abuukar jacfar oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya magaalada muqdisho waxaa la soo gaarsiiyey siddeed iyo labaatan qof kuwaas oo qaba dhaawacyo kala duwan dadkaas ayaana ku soo dhaawacmay qaraxyadii afartii janwari ka dhacay magaalada maxaas ee gobolka hiiraan dadka qaarkood oo dhaawacyo culus qabay ayaa loo qaaday xisbitaallo ku yaala dalka dibaddiisa isla afartii janwari kooxo hubaysan ayaa magaalada gaalkacyo waxay ku dileen laba qofood oo shacab ah halka saddex kalena ay ku dhaawaceen falkan oo dhacay xilli habeen ah ayaa lagu dilay burhaan jaamac cilmi iyo farxaan nasar waxaana la sheegay in lagu dilay goob ganacsi oo ay ku sugnaayeen falkaas waxaa la sheegay inuu daba socday dhacdo aana qabiil u dhexaysay laba beel oo walaalo ah oo halkaasi degaa shantii janwari maamulka hirshabeelle ayaa faahfaahin ka bixiyey qaraxyadii al-shabaab ay ku weerareen magaalada maxaas afartii janwari dhimashada weerarkaas ayaa hirshabeelle waxay ku sheegtay soddon iyo shan qof halka dhaawacana ay ku sheegtay afartan qof sidaas waxaa xilligaas wakaaladda wararka ee royters u sheegay xasan kaafi maxamed ibraahim oo ah taliya ku-xigeenka booliiska maamulka hirshabeelle lixdii janawari al-shabaab weerar ku bilaawda qaraxyo waxay ku qaadeen deegaanka hiluulagaab ee hoos taga magaalada ruunkood ee gobolka shabeellada dhexe dagaal toos ah oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka isgarabsanaya ayaana al-shabaab halkaas ku wada dagaalamay waxaana dagaalka uu socday muddo saacado badan ah waxaana ka dhashay khasaare xoog leh oo la gaarsiiyey al-shabaabkii weerarka soo qaaday waxaana halkaas ku dhintay saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada dowladda sidoo kalena shabaabkii weerarka soo qaaday ayaa la sheegay in intooda badan halkaas lagu dilay tobankii januari allah u naxariistay nin maqalka naafa ka ah oo lagu magacaabi jiray abuubakar maxamed nuunaani loona garan abrimo ayaa maalin duhornimaha waxaa lagu dilay degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho marxuumka ayaa miis yar oo ganacsi yar u saarna waxa uu ku haystay degmada xamarweyne waxaana dilay askari ka tirsan ciidamada dowladda shan kun oo shilin soomaali ah ayaana loo dilay sida xilligaas ay xaqiijiyeen dad ka mid a eheladiisa marxuum abirimo waxa uu ahaa lixdan iyo shan sano jir in ka badan soddon sano ayuuna miis yar degmada xamarweyne ku ganacsanayay saddexiyo tobankii januari ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo ay wehelinayaan ciidamada difaaca deegaanka ayaa al-shabaab kala wareegay deegaanka cali heelle oo hoos taga magaalada galcad ee gobolka galgaduud ciidanka xoogga ayaa deegaankaas ku ballaariyay xilligaas iyagoona ka qabsaday dhul ballaaran al-shabaabka halkaas ku sugnaa afariyo tobankii januari al-shabaab ayaa saddex qarax oo ismadaamin aha loona adeegsaday gawaarida walxaha qarxa laga soo buuxiyey waxa ay ku weerareen magaalooyinka jalalaksi iyo bulaberde ee gobolka hiiraan qaraxa koowaad ayaa ka dhacay degmada bulaberde waxaana lagu weeraray meel u dhow xarunta degmada ah bulaberde qaraxaas waxaa la sheegay inuu geystay khasaare kala duwan in ka badan labaatan qof ayaa ku dhintay halka labaatan in ka badanna ay ku dhaawacmeen isla maalinkaas laba qarax oo kale oo ismidaamin aha ayaa al-shabaab waxay ka geysteen degmada jalalaksi ee gobolka hiiraan waxaana xilligaa inta la xaqiijiyay ku dhintay in ka badan toban ruux halka in ka badan toban kalena ay ku dhaawacmeen lix iyo tobankii januari ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa al-shabaab kala wareegay degmada xarar dheere ee gobolka mudug kadib markay iskaga baxeen ururka al-shabaab wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur jaamac ayaa xaqiijiyey qabashada degmada xardheere isagoo sheegay in ciidamada ay u usii gudbi doonaan deegaanada al-shabaab ay kaga hareen koonfurta gobolkaasi mudug lix iyo tobankii januari nin hubaysan ayaa waxaa la sheegay inuu ku dilay xilli habeennimo ah degmada bursaarax ee gobolka mudug laba qof labada nin ee la dilay allah naxariistee waxaa lagu kala magacaabi jiray cabdulaahi cabdiraxmaan afdheere oo mar soo noqday guddoomiyihii hore ee degmada bursaalax iyo sidoo kale mukhtaar maxamed waxaana dilkooda uu la xiriiray aana qabiil oo xilligaasi ka dhacday deegaan u dhow magaalada bursaalax lix iyo tobankii januari al-shabaab weerar ismiidaamin ah waxay ku qaadeen magaalada halgan ee bartamaha gobolka hiiraan gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayay al-shabaab ku weerareen fariisin ciidanka dibuuxureynta deegaanka ay ku leeyihiin gobolka hiiraan waxaana qarxaas ku dhintay ciidan ka tirsan macuusleyda deegaanka dadka qaraxaas ku dhintay waxaa ka mid ahaa taliyihii c i d da ee saldhigga booliiska magaalada beledweyne jamaal axmed jaamac toban iyo toddobadii janwari madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada baydhabo waxa uu ka furay shirka u heshiisiinta ee dhex marayay mucaaradka iyo siyaasiyiinta koonfur galbeed shirkaas waxaa ka qayb galay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen gudoomiyaha golaha shacabka baarlamanka sheekh aadan maxamed nuur aadan madoobe siyaasiyiin odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ujeedka shirkaas wuxuu ahaa sidii wadahadal loo dhexdhigi lahaa mucaaradka iyo sidoo kale hoggaanka maamulka koonfur galbeed waasoo ku dagaalamay baydhabo iyo sidii loogu heshiin lahaa muddo kororsi hal sana ah oo muran xooggan dhalisay isla toddobiiyo tobankii januari ciidamada booliiska saldhiga degmada yaaqshid ee gobolka banaadir waxay toogashay ku dileen nin ka mid ah rag burcad ah oo xaafadaha muqdisho dhac ka geysanayay war ka soo baxay booliiska ciidanka gobolka banaadir ayaa waxaa lagu sheegay in ninka hubaysnaa xilliga la tooganayay uu la dagaalamay ciidamada amniga ee qabtay balse ciidamada ay ku guulayseen inay soo afjaraan ninkaas oo ciidamada dagaalka la hortegay hase yeeshee ay ku guulayseen in ay dilaan toban iyo toddobadii janwari al-shabaab waxay xilli waaberi ah weerar qaraxyo ku bilowday ay ku qaadeen deegaanka xawaadley oo hoos tagta degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe qaraxa kadib waxaa dhacay tacshirada ay isweydaarsadeen al-shabaabkii weerarka soo qaaday iyo ciidanka dowladda ee ku sugnaa magaalada xawaadley khasaare xoogan ayaa maalinkaasi kala gaaray dhinacyadii ku dagaalamay xawaaley al-shabaab waxay la kulmeen iska caabin xoogan iyagoo khasaare xoogan kala kulmay weerarkii xawaaley dadka ku dhintay weerarkaasi waxaa ka mid ahaa taliyihii guutada saddexaad qaybta labaatan iyo toddobaad allah u naxariistee korneel abshir shatiqey toddobiiyo tobankii januari ciidamada milatariga soomaaliya ayaa al-shabaab kala wareegay magaalada ceelleer oo ka tirsan gobolka galgaduud dowladda waxay isla islamaalinkaas shaacisay in al-shabaab laga saaray ceelleer iyadoona si buuxda u gashay gacanta ciidamada dowladda soomaaliya labaatankii januari kooxda al-shabaab waxay xilli waaberi ah weerar ay ku qaaday magaalada galcad ee gobolka galgaduud weerarkaas waxa uu ku bilowday qarxyo xooggan oo ka dhacay goob ay ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ay ku sugnaayeen ilaa laba gaari oo laga soo buuxiyey walxaa qarxa ayaa lagu weeraray saldhigga ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda ay ku leeyihiin galcad waxaa halkaasi ka dhacay dagaal dhiig badan uu ku daatay al-shabaab waxay maalinkaas ay la kulmeen iska caabin xoog leh iyo dagaal xoogan oo saacado qaatay khasaare xoogan oo labada dhinac ah ayaa weerarkaasi ka dhashay allah u saraakiishii weerarkaasi ku dhintay waxaa ka mid ahaa daryi ku ciidanka danab gaashaan leh xasan maxamed xasan xasan tuure isla labaatankii janwari madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay geerida taliya xasan tuure waxa uu sheegay madaxweyne xasan sheekh maxamuud inaysan marnaba niyajabi karin ciidamada xoogga dalka iyo shacabka u midoobay inay la dagaalamaan al-shabaab taliya xasan tuure wuxuu ku shiiday howlgal uu waddankiisa ku xureynayo waana geeti taariikhda ay xusi doonto laguna xasuusan doono kaalintuu ka qaatay in al-shabaab laga sifeeyay guud ahaan bageyga soomaaliya ayuu yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud dowladda waxay sheegtay in weerarkii shabaab ay ku qaadeen galcad lagu diray in ka badan boqol ka tirsan al-shabaab labaylaaatankii januari kooxda al-shabaab waxay weerar qaraxyo ku bilowday ay ku qaaday xarunta maamulka gobolka banaadir oo ku taalla degmada xamarweyne ee gobolka banaadir qaraxa koowaad ayaa ka dhacay dhabarka dambe ee xarunta gobolka kadibna waxaa xigay rasaas iyo qaraxyo kale ilaa saddex qarax oo is isxigxigay ayaa dhacay maalinka kadib xubno ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo la sheegay inay lix ahaayeen ayaa gudaha u galay daarta xarunta gobolka banaadir waxaana dagaal iskala yimid ciidamada ammaanka gobolka banaadir iyo xubnihii shabaabkaah ee gudaha u galay kadib saacado badan markii howlgalka lasoo afjaray war qoraal oo ka soo baxay dowladda soomaaliya waxaa lagu yidhi lix dhagarqabe oo gudaha u gashay daarta ayaa la dilay shan ruux oo shacaba ayaa dhintay afar kalena waa ay dhaawacmeen ayaa lagu yidhi war qoraal ah uu ka soo baxay ciidamada ammaanka toddobaiylabaatanki januari dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay dileen hogaamiye sare iyo xubno kale oo ka tirsan ururka daacish ee soomaaliya kadib howlgal ay ka fuliyeen buuraha calmiskan ee ku yaalla maamul goboleedka puntland ee soomaaliya war-saxaafeed ka soo baxay wasaaradda difaaca ee dalka maraykanka ayaa lagu sheegay in xubnaha howlgalkaasi lagu dilay uu ku jiro bilaal al suudaani oo ah hogaamiyaha daacish ee soomaaliya sagaaliyo labaatankii janwari koox hubaysanayaa xilli habeenimaha magaalada muqdisho waxay ku dileen wasiiru dowlihii wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee maamulka galmudug allaa u farxiye cabdi maxamed haweenayda la dilay ayaa lagu dilay degmada warta nabadda kooxihii dilka geystay xilliga dilka ay geysteen kadib goobta iskaga baxsaday qaybtii kowaad ee barnaamijka gaarka aan uga hadlaynay dhacdooyinka uga weynaa ee sanadkan sii dhammaanaya ayaa halkaas ku soo gabagabaynaynaa saaxiib yaal intaan qaybtan qaybteeda waxay ku kulmi doonno sidaas i nabadgelyo waa hagaag saaxiibayaal waxaad degeysateen barnaamijkii gaarka ahaa ee dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadka sii dhammaanaya dhacay keenan ayaad naweli dhegeysanaysaan gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawaada guracan qaybihii dambe ee barnaamijkeena xog ayaan gaarnay markana saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa saymaha roobkee ka da'ay saraariyo guri sanaag qalbiga suran buurta sow si fudud kuma gaadhay allow allow soo dhoweey adigu ariwaaqlow ma socotaa quranna waxaan maqli jiray haddaan baala leeyahay berri sowma duuleen war xildhibaan axmed khaliifa baarlamaanka soomaaliya hortiisa ka hadlay wuxuu yidhi anigu oroma mihiiye soomaali baan ahay somalilanna dowlada kama jirto war jamhuuriyaddii barakaysneed qarankii dhammaa ma maqaayad maxamed kaahin iyo muuse biixi furteen oo isugu soo biyo shubtay war axmedow ha ka dhicin salaamada qaar lagu sigtaa jira war xildhibaanku isagoo xalanka buluuggaa ah wata miyuu muqdisho u socdaa war muqdisho lama kala xigo oo waa caasimadii soomaaliye inuu jilibusii gudbaa noo daran naw waar balbiyacaab war waxaan maqli jiray allow jaagaxiiroo ibliis jaraha ku qaado jilib iyo jamaam iyo allow jawhar lagu geeyo jiilaal abaariyo allow juucu kugu laayo inaad joogta mooye alla dib uga soo jeesan ka war walloweynay qaranka somalilan ciyaar ciyaartaa ku burburi maaye dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa war kale maanay war ma haysaan inaan idiin warrame puntland baa war culus iga soo gaadhe sultaan cabdicasiis maxamed yuusuf afguduud oo u sharaxnaa madaxweynaha puntland oo ka yimi gobolka bari oo dad badan oo calamasita iyo sawiradiisa iyo caleemo qoyan qardha ay ku sugayeen ayaa intuusan soo gaadhin shil gaali ku geeriyooday haddii allah u naxariista intaan la dooran baa ilaahay oobsaday war madaxweyne u sharaxnaa oo mas-uuliyadduu raadinaya mawd uga soo hormaray waa amuur culuse allah u naxariista marxuumka war soomaalidu xilka waa jeceshahay baa layidhi markii ay helaanna sida uu yahay uma gudataa layidhi in badanna waaba ku dambaabaanaa layidhi marka suldaan cabdicasiis afguduud xil uu ku dambaabi lahay ilaahay inuu ka leexiyo sowma dhici karto war adduunka cidaan xil jeclayni ma jirto jirtee sida loo gutaa lagu kala wanaagsan yahay aryaadhaha allah naxariiso musharax madaxweyne suldaan afguduud dadkoo madaxweynaha u naqa rabaya ehelkiisiiyo qaraabadiisiina sabariyo iibaan allaha ka siiyo hadda soomaaliyoo dhanna sabariyo iibaan allaha ka siiyo suldaanow ahaaye war suldaan cabdicasiis afguduud hadda ka hor hargeysa ku arkay oo nin culus buu ahaa calaa kulli xaal dumarkou ka tegayo daa'imada caruurta dadka iyo dalkaba samiir allahayow ka deeqsi galmaani war mahaysiine shabaab waa kii guddoomiye uga dhigay godane axmed diiriye oo loo yaqaan abu cubayd isku reer yihiin ku-xigeenna waayahan mahadkarataaba u ahaayaa layidhi laakiin hadda waa bedelana layidhi oo si aan karataa u dhaxlin waxaa ku-xigeen laga dhigay abuukar cali aadan lagu sheegay maraykankuna shan milyanuu dul saaray baa layidhi ku-xigeenka cusub ubow shabaabku forbntina wax ku qabsadaan maxay ku diideen warqaacido kale haystaana layidhioo muhaajiriin iyo ansaaray u kala baxaan xilkana muhaajiriintaa haysa war boqof iyo cod bay isku doortaan war boqor buur madoobaaba wuxuu hore hadda ka hor u sheegay maqaayadda inaan la wada lahayn obu hadda kartayga la sheegahayo hadduu xilka waay hadda soo dhiibo war kalataa runtaa loo sheego waxaa lagu yidhi adugu dhaxal suga maahda dhimasho sugaa tahay shaqaysaa lagu yidhi war lama abeesan kala goosataa la yidhi koodna cod macaan ma cunine cadowgaasi waxba isumakaana dhaamaana allahana wada dhaafiyo aryaadhaha shabaab maantay gabagaba yihiin miyay xil isku haystaan war khawaariijtu naskii sharciga iyo caqligoodii intay isku barxeen wixiioo dhammi ku dabagadoomeena horaa loo yidhi waxgadgadi waxa kula gadoomaane waxaanse ka huba sharwadeeshiida dhaafima waxowshiinsaana waa shaalay sharwadeeshiida dhaafima waxowshiinsaana waa shaalay warkalamaanay war ma haysiine ayaantan mucaaradka soomaaliya iyo midka turkigu waxay buufinayeen shilkii wiilka madaxweynaha maxamed xasan shiikh uu galay ee ninka turkiga ay ku dhintay waxayna dhahayeen waa fakaday iyo waa goostay iyo waa dhuuntay marka xal madaxweyne xasan shiikh wuxuu la hadlay qoyskii ninku ka geeriyooday wuuna u tacsiye weydiiyey wuxuuna ku yidhi anugu waxaan ahay madaxweynaha soomaaliya waxaan kaloo ahay maxamed xasan aabihiis wuxuu idin soo gaaray waa ka xunnahay waana idinkaga tacsiyeynaynaa arrintaa qodob kastooo ka midana dhinaca wanaagsanaan ka isticmaalaynaa waxaanna ixtiraamaynaa oo xushmaynaynaa garsoorka turkiga bulshada turkiga dowladda turkiga oo walaalaheen ah go'aanka ay ka qaadato arrintaas ayaanna u hogaansamaynaa haddana waa idiin tacsiyeynaya samir iyo iimaan allah idin siiyo war waxaa la yidhi dad baadi ahbaa adduun ibliiskula baratamo below iyo faalalow mawaysid mawaysid shar buufiye warkalamaana hooyada federaalka warkama haysaanin xaaladeedu hadda meel fiican bay maraysaa haddii waayahaan la kala hadda la isu soo dhowaa madaxweyne deni iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo gudoomiya baarlamaankuna waa heshiiyeen wargaraashii cabdirashiid awal goormay caasiyoobeen war siyaasadu saaxiib joogtaa maleha ku degdegin aryaadhaha deni haddou jeebka furo cid <laughs> ka hor imaan karta ma jirto war cayaar haddaan wax ku jirin maxaa habeenkii loo tumaabaa la yidhi deni maxay mucaaradkiisu saqda dhexe ula horta warba siyaasada buntland garanaysaanina waa sal dheedhahaye kudayo buntland kudayo siday dowladeedu tahay aryaadhaha war ma haysiin beledka muqdisho la dhihi jira anshaxumaa ku badataa la yidhi beryahan horena waa tii loo yidhi nimco waliba nusqaanteeday leedahay mugi ilaahay beledka nabad ka dhiga oo bugti laga reestay dad badanoo anshaxumaa dharkiis iska dhigaa la yidhi qaarnaha wax alla iyo waxay doonaanay ku warrameenaa la yiriyo afkaa furanay naqdeen kuwana dharkaa furanay naqdeen kuwana lugtaa furanay naqdeen kuwana wada furanayba naqdeen hadda macallin mahdi waa soo xidhay gabarhti ugu darreedoo hebla balaayo la baxday kuwa kaleo balaayooyin kalena waa ku sii socdaahaa la yidhi laakiin anigu ma qabo in anshaxumada beledkan ku soo korortay taliyaha qaybta booliska gobolka banaadir macallin mahdi iyo gudoomiyaha gobolka yuusuf madaale kaliya in lagu fiirsado ee la sameeyo guddiga somalilan ka jira ee la dhihi jira wanaag falista iyo xumareebista qodhaya xidhada cabdulla mataasaan dowlad ahayn war cabdulla waxaan qabaa in la sameeyo ciidankii waagii dowladdii dhexe maxamed siyaajiri jiray ee la dhihi jiray booran kastuumee la diriri jiray anshaxumada war haddaba wa xabsiyadii shabaab baa buuxiye xagga dadka soo ururinahaya lagu xidhahaya war katiinadaha lagu xidhxidhay qof kastoo anshaxumo sameeya in sharcin la mariyaa qaba anugu la xirin oon xabsi kaa buuxin oon lagu wareerin ayaaba fagaaraha lagu karbaasha karaa war dadka magaalada muqdisho jooga waxaa la gudboon amniga ilaahay siiyey inay ku mahadiyaan laakiin dhaqanxumada iyo faxshiga kuwa soo kordhinaya wax loo dulqaadan kara ma ahane waa in layska qabta war dhaqanxumooyinka hadda magaalada ka soo ifbaxay khawaarijta qiil loogu samaynayaa sababtoo ah khawaarijta waxay yidhaahdaan munkarkaasaan la dirirayn marka waxaan fuxshiga iyo isqaawinta iyo fasahaadka soo kordhiyey khawaarijtaasay rabaan inay dhiiggeenna u banneeyaan aryaadhaha samigee cabdullana waxa uu yidhi ow dad maalin jooga ma wiiceel eh. marqaatii waayee aan maqnayn eh. dad maalin jooga ma wiiceel eh. marqaatii waayee aan maqnayn warkalemaana wax laydinma sheegi karee warkii madaxweynaha idiin wado iga dhex madaxweynuhu shala gelinkii dambe muqdisho ka safray wuxuuna ka qayb galay tacawsidii boqorkii dhintay kuweyt isla xalana waa ka soo laabtay warba odaygu goor munasanahayaa daalbae war madaxweynaha hawsha u taalna waa badantaha wakhtiguna waa ku gaaban yahay waa nin xil qaada eed qaad war horaa waxaa loo yidhi nin iyo looma kala turo war waxba laydinma sheegi kare waa iga dhex gasheen warkii raiisul wasaarahan idiin soo wadayey raiisul wasaare xamse iyo wafdi badanoo la socdaa waxay tagay jabuuti bow maxalay iyana raiisul wasaaru maruu hadlayoo aan dhegaystana soomaalida wuxuu uga digay qabyaaladda iyo xinka iyo kala qoqobka wuxuuna tidhi gabagii abwaan cabdulaahi suldaantima cadde allah u naxariista oo ahaa dugsi male qabyaaladi waxay dumisa mooyaane bow hoteelka dheer waxaa jabuuti ka dhistay masaadiq joomba iyo qaar kaloo badan war bashiiroo xildhibaankaaga maaqaane saadax garaadii waa loo soo celiye genaraal ka bilow warkaaga war xarabka wey intay iska dhaaftaan saadaq guriga jabuuti ka degan yuu ku casuumay raiisul wasaaraha iyo wafdigiisa warbow madaxweyne ismaaciil cumar geelle hadda madaxleedkiisa goormuu ku egyahay bashiiru maxaad ka rabtaa miyaad la tartamaysa adugu war madaxda soomaalidu dhan iska daaya ha iska joogtay annagoo muusan u handaraabannahay war sheekadu fuulaa kama dega maayo laga dego ciidan u sheegde adigu baa u sheegte fariimahaasi xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkii xog waraysi kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdulla rooble keyse ayaa farsameynaya intuu barnaamijka hawada ku jiray intaa barnaamijka mid midla aynu ku kulmi doonna saaxiibayaal nabadgelyo janjeer wuu xulayni agtoodaba yahaysan joogsan dadkiisa markuu jeeshay intaan jeel ugu xulayni agtoodaba yahaysan joogsan dadkiisa markuu jeeshay jeclaa jabkaa